بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد إليه بأن أمهد علينا سبحانه وتعالى halkaana waxaan ka bilaabaynaa oo ka gudagelaynaa darsigii ugu horeeyey ee safiinaة الnajaah oo aan insha allahu rajaynayno darsi musalsal ah oo israacraacsan oo fiqhi ah oo laga bilaabo kitaabkan ilaa kutubta waaweyn in sha allahu laga gaaro inuu noo noqdo saasna ilaahay aan ka rajaynayno subxaanaه wa tacaala inuuna makaniyo kitaabkan oo safiinaha waa kitaab yar laakiin runtii cilmi weyn uu ku sugan yaho cilmi weyn uu ku jiro cilmi weyn ayaa ku jira waxaan rajaynaynaa markaas in qofkii si wanaagsan u akhrista oo fahma oo markaas darsigiisa ku ceshada inuu wax badan oo maxaad maaragtay uu ka heli doono oo aqoon ah wax badan inuu iska bedeli doono in allahu tacaala saas ayaan rajaynaynaa kitaabkani waa kitaab runtii barakaysan meelo fara badan oo adduunka ka mid ah qofku markuu rabo cilmi fiqhiga inuu barto isaga ayuu ka bilaabaa sida arbaciinkaba ilaahay u barakeeyey si ku dhow ayuu ilaahay subxaanaه wa tacaala liman yuriidu an yatafaqaha في lmadhab ashaaficiy isaga ayaa laga bilaabaa inta badan oo adduunka intooda badan sida bilaadulyaman oo dhan iyo bilaadda soomaal iyo meelo fara badan oo yacnii maxaa la yidhahdaa sida indonesia oo kale qofku markuu rabo inuu cilmiga fiqhiga bilowdo isaga ayuu ka bilaabaa meelo kalena maxaad maaragtay iyadana waa noocaasoo kale qofka doona inuu fiqhiga imaam shaafici barto isaga ayaa looga bilaabaa sida qofka doonaya inuu xadiidka nabiga barto sala allahu calayhi wasalam kitaabka arbiciin nawowi uga bilaabo marka kitaabkan safiinaha waxaa la yidhaha matnu safiinati الnajaah fii ma yajibu cala اlcabdi limowlaah calaa madhab اlimaam الshaaficiy waxaa weeyaan سفينة safiinatu safiinatu najaah matnigiisa oo ku saabsan ku tacalluqaya fii maa yajibu cala alcabdi waxa addoonka dushiisa ku waajibaya limowlaah allaha mowlihiisa ahna u waajibaya waxa addoonka laga rabo oo ilaahay subxaana wa tacaala uu ku leeyahay oo haddana ku musanifkii alifay waxaa weeyaan ilaahay subxaanaه wa tacaala darajaadka sarsare ee jannada allaha dejiyo annagana cilmigiisa allaha na waafajiyo bismi اllaahi الرaxmaan الraxiim alxamdu lilaahi rabi اlcaalamiin wbihi nastaciinu calى umuuri اdunya wاddiin wslى اllah wslama calى sayidina muxamadi khaatami الnabiyiin وعلى آله وصحبه أجمعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الحمد حمدي لله إلهي بأسماضي يا مهد إسقاله يا حق له إن لو مهد عليه إلهي سبحانه وتعالى الحمد حمدي لله إلهي بأسماضي تلماما ونوناكسا إلهي بأسقاله سبحانه وتعالى عليه رب العالمين caalamiintao dhan rabbigooda ah caalamiintu waxaa weeyaan wax ilaahay ka soo hara subxaana wa tacaala iyo caalamiin la yidhaahdaa wixii rabaa rabbulcaalamiin wixii ka soo haray ilaahay wixii ka soo haray yaa caalamiin la yidhaahdaa rabbi macnihiisa muxuu yahay rabbi mar walba anaga ilahay ku rabbanaa rabbigeenow saas noo yeel waxaas naga badbaadi anaga ilaahay ka baryayna rabbi rabbi macnihiisa muxuu yahay rabbi waa allaha wax barbaariya sida annagoo kale ilaahay subxaana wa tacaala abuuriddeenii tartiib tartiib tartiib tartiib caloosha hooyadeen waa nagu soo barbaariyey halka isagaa nugu biilayey isaga halkaas nooga warqabay isaga caafimaadka nagu siinayey caloosha nagu soo koriyey madanana bannaankana keenay adduunka haddana annagoon caqli layn waxna garanaynin ilaahay isagaa subxaana wa tacaala yacnii maxaa la yidhahdaa waddadii sidii lagu noolaa lahaa ilaahay baa subxaana wa tacala qofka ku hanuuniya hooyadiis naaska haddii uu nuugayo hadhow haddana wax cunayo hadhow haddana guurguuranayo hadhow haddana soconayo hadhow caqli yeelanayo ilaa uu reer yeesho ilaa uu socdo ilaa naftu ka baxdo intaasna hal daqiiqad oo ka mida daqaaiqdaas ilaahay kama maarmo subxaana wa tacaala kama deqtoona ilaahay subxaana wa tacaala mar walba ilaahay buu u baahan yahay marka rabbul yani rabbi macnihiis uu allahaas barbaarinayo qofka barbaarinaya alxamdu xamdi lilaahi aynu sugnaaday allihii ayaad leedahay rabbi alcaalamiin caalamiinta oo dhan rabbigooda ah caalamiintana maxaan dhahnay waa maa siwa allah wixii ilahay ka soo hara caalamiin la yidhaahdaa caalamiintaas oo dhan makhluuqa oo dhan allihii rabbigiisa ah wey wa bihi isaga oo allahaas ah yaa nastaciinu kaalmo weydiisanaynaa calaa umuuri اddunya adduunyada umuurteeda iyo umuurta diinka isagaan u kaalmo weydiisanaynaa wa bihi isaga oo ilaahay ah yaa nastaciinu kaalmo weydiisanaynaa calaa umuuri diini calaa umuuri dunya adduunyada umuurteeda yaan kaalmo u weydiisanaynaa inuu noogu kaalmeeyo umuurta adduunyada wadiini wa calaa umuuri diini iyo diinka umuurtiisa adduunyada umuurteeda wax alla waxaa danteenna oo amar umuurteena adduunyada iyo mid kasta oo diinka inuu ilaahay noogu kaalmeeyaan weydiisanaynaa wey wasala allaahu allah u naxariisto wasallama allah nabadgeliyo calaa sayidinaa sayidkeennii muxamadin muxamed ah muxamed eh, allahan u naxariisto oo nabadgeliyana sayidkeennii muxamed ah muxamedkii khaatami nebiyiina nebiyadoo dhan ugu khatimay nabi muxamed sala allahu calayhi wasalam allah u naxariisto oo nabadgeliyo nabi muxamedkaasoo ambiyada oo dhan lagu khatimay oo ugu dambeeya falaa nebiya bacdah nabi ka dambeeya ma jiro isaga aakhirulambiyaa ambiyadii faraha badna oo ilaahay soo diray subxaanahu wa tacaala nabi moxameda lagu soo khatimay wa aalihi aalkiisa allah u naxariisto oo nabadgeliyo aalku waa maxay waa qaraabadii nabiga sala allahu calayhi wasalam qaraabadii nabiga sala allahu calayhi wasalam ayaa loo jeedaa aalka waxaa kaloo la yidhaahdaa yacni waa ummaddiisoo dhan intii isaga raacday oo mu'miniin ahna aalkiisa waa la yidhaahdaa labaduba waa sax yacnii kullu man aamana bihi waataqa allaha caza wajalla ilaahayna ka cabsada fa huwa min aalihi aalkiisa ayuu ka mid yahay laakiin aalka gaarka khaaska ah waxa weeyaan waa qaraabada nabiga sala allahu calayhi wasalam oo mu'miniinta ah wa saxbihi asxaabtiisa allah u naxariisto asxaabtiisii nabiga dadkii la saaxiibay oo isaga rumeeyey oo nabiga gacan siiyey sala calayhi wasalam u hiiliyey diinta la fidiyey allaha u naxariisto oo nabadgeliyo wa saxbihi nabiga asxaabtiisii allaha u naxariisto ajmaciina dhammaantood waxba ka kala reeb mayno saxaabtii nabiga oo dhan waxyaabaha oo ilaahay subxaana wa tacaala oo nagu galladaystay oo madhabka ahlusunna waljamaaca inay taradi u raadi ahaansho inay ilaahay u weydiinayaan in alla intii saxaabtii nabigu oo dhan sala allahu calayhi wasalam ilaahay nagama dhigin sida qolooyinka ahlubidaca oo kale sida shiicada oo kale iyo maxaa la yidhaahdaa iyo khawaarijta oo kale iyo in alla inta ahlubidaca oo dhan iyagu saas ma aha waddadaas waa ka baydaan saxaabta nabiga uma duceeyaan iyo qaar qaarbaqaara isxijisayaan waxaa ugu seefay raxmo badan kuwa shiicada yaa ugu sii xumaan badan lannahu iyagu waxayba leeyihiinba in badan oo ka mida saxaabta waa gaaloobeynay dhahayaan iyo weligood qaaraan rumaynayjiray dhahayaan waxaas dhan waa wada baail waa qolo nasiib daran qoladaasi oo saxaabtii nabiga lagu diray lagu taagay marka waaalihi nabiga aalkiisa annagu waan jecelnahay qaraabada nabiga sal اllahu alayhi wasalam oo aalka nabiga ah waan jecelnahay saxaabtiisa waan jeclaanaynaa inta ilaahay jecel yahay oo dhan waalihi khudbadani waa khudbad yar oo haddana runtii wax weyn ku fadhida oo madhabka qofkaas oo diintiisa iyo caqiidadiisa tusinaysa waxaa weeyaan inuu maxaad maaratay ahlu sunnada wadadoodii kitaabka uu ku socdo ayaa khudbadan yar ay tusinaysaa wa saxbii nabiga asxaabtiisa alla u naxariisto ajmaciina dhammaantood walaa xawla xiilad lana anaga nooma sugnaanin xiilad aan ku yacnii maxaa la yidhahdaa aan maxaad maarata xumaanta aan isaga celino wixii dhib aan isaga celino nooma sugnaanin wala quwata taag iyo awoodna nooma sugnaanin aan wixii danno ah annagu aan ku samayno ilaa billaah ilaahay kaalmihiisa maahee allihii alcaliyi ee sarreeyey allihii alcadiim ee weyn sababtaan ilaahay u kaalmo weydiisanaynaa diin diin iyo adduunyaba waxa weeyaan annagu awoodna ma lihin xiilad aan maxaa la yidhahdaa dhib aan isaga celina ma lihin awood aan daacada ilaahay ku samayna ma lihin ilaa ilaahay oo loo kaalmayo saas darteed ayaan ilaahay kaalmo weydiisanaynaa wey allihii alcaliyi sarreeyey allihii alcadiimi ee weyn allaha sarreeye oo weyn allahaa sarreeye oo weyn ayaan kaalmo weydiisanaynaa markaas faaslun halkan marka waxaa weeyaan kitaabkan wuxuu ka hadlayaa waxyaabaha oo bilowga hore oo fasalka ugu horeeya oo kale ama labada fasaloo hore may saddexda fasaloo hore waxa weeyaan waa masaaئل caqadiya waa masaaئل iimaanka ku saabsan iimaanka masaaئل marka hore masaaئل masaaئل tatacalaq bاliimaan yo marka hore saddexda fasaloo hore inta ka dambaysa fasasha ka dambaysa ilaa yani nihaayat اlkitaabna fiqhi ayuu ka hadlaya inuu wuxuu musanifku jeclaaday inuu qofku waxyaabaha iimaanka muhiimka ah inuu maxad maarata uu fahmo marka hore ayuu ugu talagalay faslun arkaan اlislaam islaamka tiirarkiisa tiirarka islaamka ku taagan yahay arkaan اlislaami khamsatun arkaanta islaamku waa tiirarka islaamka oo haddii tiirarkaas kaa dumaan islaamnimo aysan jiraynin waxaa weeyaan khamsatun shan wey arkaan اlislaami islaamka tiirarkiisu khamsatun shan wey shahaadatu an laa ilaaha ila allah wa anna muxamadan rasuuluullah waa tiirka koowaad waana tiirka ugu weyn oo haddii isaga la waayo wax kaloo jiraya haba yarata isan jira waxaa dhan wada dumaya qofka islaamnimadiisa haba yarata waxu hari maayaan haddii shahaataynka uu waayo shahaadatu an laa ilaaha ilaa xaq lagu caabudo inuusan jirin oo laga marqaati kaca weeyaan ila wax xaq lagu caabudo koonkan oo xaq lagu caabudo waxaa ka jira ilaahay subxaana wa tacaala wixii kale oo dad caabudaan baadil iyo ku caabudaan waxay doona hadday dhagax yihiin hadday lo' yihiin hadday maxaa la yidhahdaa malaa'ig yihiin hadday samaa yihiin waxay doonaan ha ahaadaan wixii la caabudo oo dhan baadil ayaa lagu caabudaa oo aan ilaahay ilaahay keliya ayaa xaq lagu caabudaa wa anna muxammadan muxamedna rasuulu ullah waxaan kaloo marqaad nabi maxamed sal allahu calayhi wasalam inuu ya rasuulka ilaahay soo diray rasuulka ilaahay soo diray weeyaan subxaana wa tacaala oo ilaahay uu soo diray risaaladiisa rasuulnimadu maxay tahay waa ergey ergey ilaahay soo dirsay subxaana wa tacaala ilaahay buu ka socdaa ilaahay baa soo dirsay khalqiga ayuu u soo diray inuu hanuuniyo oo xaqa ou tuso oo waddadii ay ku badbaadi lahaayeen adduun iyo aakhiraba sharaf ay ku yeela lahaayeen inuu tusiyo ugu yeedho taas ayuu nabiga sala allahu calayhi wasalama oo u yimid ilaahay buu dadka baray diintii ayaa lagu soo dejiyey kitaabku ilaahay baa lagu soo dejiyey kitaabkii buu dadka baray ilaahay buu faham dadka iyo ilaahay buu isfahamsiiyey ilaahay ayuu dadka baray wa anna muxamadan oy maxamedan rasuulullah rasuulku ilaah rasuulkaas ayaa ilaahayna in la caabudaa la rabaa see loo caabudaya waddadii nebi moxamed baa la maraya sala allahu calayhi wasalam diintiisaa la baranaya waa lagu camal falaya waa lagu dhaqmaya bes maa sha allah waiqaam taasi waxay tahay waa tiirka koowaad tiirka labaadna waiqaamu salaa salaadda oo la toosiyo waa salaada oo la toosiyo oon la qallooxin salaada toosan maxay tahay waa waxa kitaabkan lagu baranayo kitaabkan waxa aan ka faa'iidaysan doono weeyaan tahaaradii salaada la hagaajiyo arkaanteedii la hagaajiyo shuruudeedoo dhan la hagaajiyo sunanteeda mustaxabaadkeeda la sameeyo saasay salaaddu ay ku toosaysaa wa iqaamu salaa salaaddii toosinteedii wey wa iitaau zakaa zakada siinteedii wey zakadii oo la siiyo dadkii muteystay wa sawmu ramadaana bisha ramadaan soomkeed bisha ramadaan oo la soomo waa sawmu ramadaana bisha ramadaan soomkeedii wey wa xaju lbeyt bisha ramadaan marka la gaaro waa la yaqaana bisha ramadaan oo la soomo waa tiir tiirarka islaam ka mid a ah. haddii qofku uu soomo shantaas arrimo haddii laga wada helo wuxuu noqonayaa qofkaasi qof oo islaamnimadiisa u taagan tahay buu noqonaya shantaas arrimo haddii laga helo waa shanta arrimood lanna maxaa shanta arrimood loogu koobay waajibaadku waa badan yahay qofka muslimkaa laga rabaa waajibaadku aad u fara badan yahay laakiin waa kuwa ugu waaweyn waajibaadka ilaahay waajibiyey oo la rabo qofku inuu ku dhego kuwa ugu waaweyn ayaa shantaas arimood ah waaa ah, tia waiqaamu salaa salaaddii ogideedii ama salaaddii toosinteedii wa iitaau zakaati zakadii siinteedii zakada oo dadka xoolaha leh oo zakada bixiyaano dadkii mustaxiqiintahaa oo iska lahaa ayaa maxaed maaragtay la siinaya wa iitaau zaka zakadii siinteedii wey dad zakadii oo la siiyo dhihi maysid wa iitaau zaka zakadii yacnii maxaa la yidhahdaa gudashadeeda iyo ma aha sakada siinteeda dadka xaqa u leh oo masaakiinta ah la siiyo waxyaabaa dadku waxay moodaan xoolaha qof dadka zakada dhiiba xoolaha ay dhiibayaan oy bixinayaan iyagu inay leeyihiin ma laha iyagu waxay leeyihiin zakada marka laga jaro inta soo hartay leeyihiin laakiin sakada dad ayaa iska leh inama asadaqaatu lilfuqaraa'i wاlmasaakiin wاlcaamiliina calayha wاlmu'alafati quluubuhum wafi الriqaabi wاlghaarimiina wafii sabiil اlah wabni الsabiil fariidatan min sideeddaas qaybood ayaa iska leh ayagu ma laha iyagu ma laha xoolahaas ma sheego karaan mana laha waxaa iska leh dadka zakadu in la siiya ay u waajibtay ayaa iska leh bitacyiin waxaa iska leh qofkii loo sallimo ayaa yeelanaya loo sii yeelanaya laakiin asnaaftaasaa marka hore iska leba milki iyaga u leh marka waiqaamu salaati wa iitaau zakaati sakadii siinteedii wey waa sawmu ramadaana bisha ramadaan oo la soomo bisha ramadaan marka la gaaro la soomo dhammaanteed la soomo wa xajulbeyti beytka oo la xajiyo kacbada jiyo loo qasdo cibaado loogu qasdo waa kacbada oo loo qasdo cibaado loogu qasdo yaa u qasdaya man istadaaca qofka awooda man qof oo u qasdo qofka istidaaca awooda ilayhi ila beyti beytkaas kacbada ah sabiilan wada ahaan u awooda sabiilan min sabiilin wada ahaan u awooda oo maxaa loola jeedaa wuu haystaa yani waa caafimaad qabaa qarasha uu ku tegi laha wuu haystaa yani maxaad maaratay reerkiis wuxuu uga sii taga laha waa haystaa ilaa uu soo laabto markaas qofkaasa waxaa la yidhahdaa yani daabadii waa helaya qaadaysi oo geynaysa ilaa maka geynaysa wuu haystaa wa xajuulbeyti beytka oo la xajiyo yaa xajinaya man qof qofkao istidaaca awooda ilayhi beytkii sabiilan wadda ahaan u awooda waddadii uu ku gaari lahaa ayaa u suurtoobaysa shantaas harbe maxaa la yihahdaa arkaanu lislaam waa tiirarka islaamku uu ku taagan yahay tiirarka islaamku ku taagan yahay faslun arkaanu liimaan iimaanka tiirarkiisii halkaas waxaan uga soo baxnay fasalkii ugu horreeyey arkaanuliimaan ayaan uga soo baxnay haddana waxaan gelaynaa arkaanulislaam baan uga soo baxnay haddana waxaan gelaynaa arkaanuliimaan alislaam waaliimaan dhinac marka la fiiriyo waa isaga mid dhinacna waa ku kala duwan yihiin dhinac waa isaga mid dhinacna waa ku kala duwan yihiin horta waa kala duwan yihiinoo iimaan markaad maqashid waa wax qalbiga laga rumaynayo qalbigaaga ayay waxaas inay sidaas yihiin inuu qaato oo aada qalbiga uu ka ogolaado ka rumeeyo tasdiiqa qalbiga ah rumaynta qalbigaah ayaa waxaa la yidhaha iimaan la yidhahdaa islaamnimaduna waxaa weeyaan kiyaaska uu muujiyo bannaanka uu keeno salaaddii hadda wax bannaanka yaal waa tukanaysaa waa rukuucaysaa waa xajkii waa soconaysaa waa tegaysaa soomkii bisha marka lagaa waad soomaysaa xoolihii waad dhiibaysaa salaadii waad yani waxa weeyaan waa wax oo maaad maaratay maxay bannaanka yaalla oo xubnuhu ay samaynayaan iyo laakiin marka iimaankuna qalbiga laga samaynaya labadooda marka waa ina iskaashadaan labadooda la'aantoodna ma suurtoobayo islaam mdiini ma suurtoobayso hadduu yidha qalbiga bis ayaan ka rumaynayaa laakiin ku dhawaaqi maayo maalan ashhadu an laa ilaha illah ku dhawaaqi maayo hadduu yidhahdo waa ebir waba kama jiraan w lagama abalin w lagama aqbalin maxaa le haddaadan tiraa ma tukanayo oo salaad iyo maxaad maaratay midna iimaankaagii wabaa ka maaad maaratay waxbaa kaa dhiman wax weyn iimaankaagi qayb ka mid ah ayaa maqan sakadii qayb ka mid aha maqan marka arkaanuliimaan iyo arkaanulislaam kalaama maarmaan waa kan haddana arkaanuliimaani marka iimaanka tiirarkiisa iimaanku tiirarka uu ku taagan yahay sittatun lix wey waa lix an tumina biاllaah ilaahay inaad rumaysid wey wa malaaikati ilaahi malaaigtiisa inaad rumaysid wey malaaigta ilaahay inaad rumaysid horta inaad rumaysid ilaahay subxaana wa tacaala waxdaaniyada ilaahay inaad rumaysid ilaahay jiritaankiisa inaad rumaysid wax lamid ah inaysan jir inaad rumaysid khalqigiisa wax lamida ah iyo wax u eg midna ma jiro wax alla wixii qalbigaa ku soo dhaca oo in ilaahay saas u egyahay ah ilaahay ma aha subxaana wa tacaala ilaahay ifaadkiisa inaad rumaysid ifaadka iyo tilmaamaha isagoo iska leeyahay inaad rumaysid afcaasha ou sameeyo wax samayn kara inaysan jirin daatadiisoo kale wax lihi ma jiraan ifaadkiisoo kale wax lihi ma jiraan iyo tilmaamihiisa afcaashiisoo kale wax sameeyaa ma jiraan macnuhu waa saas wey marka an tumina biاllaahi ilaah inaad rumaysid wa malaaikatihi malaaigtiisa inaad rumaysid malaa'igtiisana waa khalqi fara badan oo intay leegyihiin ilaahay yaqaano subxana watacaala ka fara badan bani aadamkan iyo jinnigaanoo ka badan wa malaaikatihi malaa'igtiisa inaad rumaysid waa waxaa weeyaan waa junuudullah ciidamadii ilaahay weeye subxaana wa tacaala qolo walba si uu adeegsada ilaahay subxaana wa tacaala wa malaaikatihi malaaigtiisa inaad rumaysid wa kutubihi kutubtiisa inaad rumaysid kutubta ilaahay soo dejiye ambiyada uu kusoo dejiyey dhammaantood inaad rumaysid oo uu yahay kitaabkeenna furuqaan qur'aan uu ka mid yahay oo nabigeena muxamed sal allahu calayh lagu soo dejiyey towraadoo nabiyullahi muuse lagu soo dejiyey injiil nabiyullahi ciise lagu soo dejiyey zabuur nabiyullaahi daawuud lagu soo dejiyey iyo kayrkoodba inaad rumaysid dhammaan inaad rumaysid wa kutubihi kutubtiisa inaad rumaysid wa rusulihi rusushiisana inaad rumaysid rusushii ilaahay soo dirsaday subxaana wa tacaala oo faraha badnaa inaad rumaysid rasusha ilaahay iyo ambiyadiisa dhammaan inaad rumaysid oo rasusha maxay yihiin waxaa weeyaan waa ergooyinka qolo walba rasuulkii loo soo diray dhammaan rusushaasoo dhanna waa rumaynaynaa dhammaan waa rumaysanahay rusushaasoo dhan iyo ambiyadaasoo dhan dhammaan waa rumaynaynaa wabilyowm maalinkiina inaad rumaysid yowmka alaakhiri dambe maalinka dambe la isa soo saarayo khalqigoo dhan la wada dhimanayo yowmulaakhir wuxuu ka bilowdahay qofku markuu dhinto markuu dhinto laga bilaabo ilaa an yadkhula ahluljannati aljanna wa ahlu naari naar ilaa ahlu jannaduna jannada galaan ahlu naarna naarta galaan intaasaa alyowm alaakhir intaasaa la yidhahdaa waa bil yowm maalinka inaad rumaysid yowmka alaakhir maanta waa maalin adduunyo berrina waa maalin aakhiro oo yacni marka wax alla waxa dhici doonoo dhan inaad rumaysid oo yacni ah, oo diinteennu ay ku timid wa bilqadari qadarka ilaahay inaad rumaysid khayrihi qadarka khayrkiisa wa sharihi iyo shartiisaba min allah qadarka ilaahay wax alla wax adduunka ka dhacay dhibic roobihi ma da'do ilaa ilaahay baa horay u qadar intuusan samada iyo ardada abuurin yuu ilaahay qadaray subxana wa tacaala qof dhalanayaa ma jiro ilaa ilaahay baa hore u qadaray qof dhimanayaa ma jiro saacaddas inuu dhintaa ilahay u qadaray qof tanaadayaa ma jiro ilaahay baa u qadaray subxaana wa tacaala qof maxaad maarata faqiirayaa ma jiro qof qof la dilayaa ma jiro kufaaf waxaasoo dhan qof jirada nooc walba waxa weyaan waxuusan ilaahay qadarin caleen hadday geedkeed ka soo dhacdo ilaahay baa qadarin subxaana wa tacaala intuusan ardada iyo samaawaadka abuurin ayaa ilaahay qadarin subxana wa tacaala bitaqdiirihi yakuunu kullu shay shay kasta qadartu ilaahay maarata uu ku ahaanaya wa bilqadari qadarka inaad rumaysid khayrihi qadar khayr xataa fahmadaada iyo maxaa caqligaaga haddii caaqil ilahay kaa dhig waa fahmo ilaahay ku siiyo dhug ilaahay ku siiyo ilaahay baa kuu qadaray haddaad damiin noqoto damiinnimada ilahay baa ku qadaray subxaana wa tacaala ma fahmaysaa waxaasoo dhan waa qadar ilaahay subxaana wa tacaala wa bilqadari qadarta inaad rumaysid khayrihi qadarka khayrkiisa iyo wa shari shartiisuba min allahi tacala xag alla inay ka ahaadeen ilaahay baa saas xag allay ka yimaadeen qofku wax ma keensado wax ma abuuro wax lama yimaado wax walba oo dhacaya qadar ilaahay bay ku dhacaan wax alla wixii dhacaya o dhan qadar ilaahay ayay ku dhacaan faslu halkaas waxaad uga baxday maxaad maaragtay arkaan اlislaam iyo arkaan اliimaan waa lix meela iyo shan meela koob iyo tobankaas ku axaadiis kusii darta waxaa la ihahdaa maxaad maaragtay alixsaan maqaamu اlixsaan oo xadiidkii jibriil uu ku jiray oo maxaad maaragtay waxaa weeyaan nabiga salى اllahu alayh wasalam ayuu jibriil uu weydiinayey oo maxaad maaragtay uu yidhi malixsaan ixsaankuna muxuu yahay markaasuu yidhi an tacbud allah kaannaka taraah fain lam takun taraa fainahu yaraak inaad ilaahay caabudid sida adigoo arkay oo kale haddaanaad adigu ilaahay arkaynin isagaa ku arkaya mar kasta marka ilaahay caabudaysid ilaahay hortaada isagoo taagan oo kale ka soo qaad ilahay adoo hor taagan oo kale oo ujeeda oo kale ilahay ku caabud marka inaad sahwido iyo inaad lunto iyo inaad maxaad maarata aad ogaatid in ilaahay kuu jeedo in ilaahay ku arkayo waxaad samaynayso dhan kula socdaa wax ka qarsoon ma laa takhfaa calayhi khaafiya wax ka qarsoon ma jiran ilaahay subxaana wa tacaala marka intaas marka waxaa weeyaan waa arkaan alislaam arkaan alimaan faslun macnaa laa ilaaha ila allah laa ilaaha illa allahu macnaheedu muxuu yahay markaan leenahay laa ilaaha ilaah ilaah ma jiro ila allaahu ilaahi mahayn maxaa loola jeedaa macnaa laa ilaaha ila allahu laa ilaaha ila allahu macnaheedu laa macbuuda ku la caabudo bixaqin xaq lagu caabudo fi lwujuudi koonka ma ahaanin ila allah macnaha laa ilaha illa macnada waxawey wax xaq lagu caabudo koonkan jira ilaahay baa ka jira subxana wa tacaala wax alla wixii kaloo la caabudo baail baa lagu caabudaa hinduuska iyo waxa ay caabudaan iyo lo-da maxaed qaar waxaad arkaysaa gaalada hinduuska xataa maxaed maarata waxa weeye inse qofku markuu ilaahay wadadiisa ka leexdo oo ilaahay addoon u noqon waayo bisadihii addoon u noqdeen bisadaha baalkii bisada baalkan yaanyuurta ayay addoommo u noqdeen bisadoo caabudaya yaanyuurtii caabudaya qaar waxaa arkaysaa neef neefka lo'da ah lo'day caabudaan hinduusku markaasoo kaadideedii ayuu isku shubaya wuxuu u qaataa wax weyn oo isku shubayaa kaadideedii iyo maxaad maaragtay dhigadeedii iyo saxaradeedii oo ismarinaya oo leey waa waa barakaysanaya ilaahay wixiisii waa yacni saas saas yani heer caqli xumadaas ayay gaaraan ilahay anaga wuxuuna siiyey tawxiid ilaahay wuxuuna siiyey ilaahay subxaana wa tacaala iimaan ayuuna siiyey iyo islaamnimuna siiyey inaan isaga keliya caabudno isaga cibaadadoona maxay tahay waxaa weeyaan haayat اlkhuduuci waاtadallul iskhuduucin meesha ugu dambaysa iyo isdullayn meesha ugu dambaysa isdhiibid meesha ugu dambaysa sharcigiisa cidda lagu dhaqmo ciddaasa la caabuda marka waa ilaahay subxaana wa tacaala cidda saasoo dhan mutaysay macnaa laa ilaaha ila allahu laa ilaaha ila allahu macnaheedu laa macbuuda ku la caabudo bixaqi xaq lagu caabudo fi lwujuudi koonka ma ahaanin ila allah mowlaheenna maahe allaheenna maahe fa nicma almowlaa wa nicma annasiir isaga ayaa mowle u nicmo leh isaga ayaa ku kaalmaya u nicmo leh marka waa saas wey halkaas ayuu uga baxay qaybtii ku saabsanayd iimaanka iyo caqiidaha iyo ku saabsanayd halkaas wuxuu ka gelaya wixii ka dambeeya yani qaybihii ku saabsanaa fiqhiga wixii ku saabsanaa almasaa'il اlfiqhiya ayuu halkaa ka gelaya intaas galabta loo joogaya wabiاllahi towfiiq wsala اllahu calى sayidina mxamadi wali ajmaciin marka waxaan dardaarmaynaa in kitaabka waa kitaabkan waa kitaab yar marka loo fiiriyo muuqaalkiisa waa yarya laakiin macnihiisa waa wenya isaga haddii ilaahay kuu furo subxaanaه wa tacaala haddii ilaahay kuu furo waxa weeyaan kuwa kalena waa ku aad kugu sahlanaanaya in insha allahu tacaala qofka lagu dadaalo la raacdo shan jeer lix jeer xataa dad fahamto lagu celiyo lagu celiyo lagu celiyo meesha aad joogto qofka joogo oo maxaad maarata walaalaha iyo waalidka iyo ayaa loo aqriya wax aan soo faa'idaystay aan ku aqriyae kaalay la yidhaahdaa wax badan ayay iyaguna adiguna ajar ayaad ka helaysaa dalabulcilmigu aad u fadli badan yahay in maxaad maarata aan laga daalin aan laga noogin marka ilaahayna hana waafajiyo ilaahay baan baryana subxaana watacaala inuu nacafiyo oo dembigana dhaafiyo mashaayikhdii islaamka oo dhan culammadii aan ka soo qaadanay iyo kuwii ka soo qaateen ilaa maxaad maaratay nebi moxamed sala allahu calayhi wasalam saxaabta nebiga sala allahu alay wasalam inagaba in ilaahay subxaana watacaala u gaarsiiyo oo ilaahayna u naxariisto darajaadkoodan uu sare annagana waddadooda naqadsiiyo fiqhiga iyo barashadiisu aad ay muhiim u tahay marka in sha allahu tacala saas ayaan galabta kusoo gaaminayna wabilahi tawfiq sal alla ala sayidina